alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka waramayey ka warramayay baabkii yaa sheegaya hmm. aw ma ja ana bacda hadihi اlأuma yacbud اlأwthan ma macnaa zawa liya alard zawa haye zawa liya alarda qabadahaa wa jamacaha laba qowl baa la isugu khilaafay jamcinta macnaheeda ma jamci xaqiiqi waa dhulka lasoo laabay mise waa si kale haye tafadal nacam yaana waxaa la yidhi si dhaba ah ayaa dhulka loo soo laabay xaqiiqatan mid nebiga loo soo ururiyey baa laga dhigay waxaa kaloo la yihi maya dhulku sidiisii buu ahaa aragga nebiga ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u quweeyey ayib wainii sa'altu rabbii liummatii anlaa yuhlikahum bisanatin bicaama bicaama ba-da ku jirta maxaynu idhi aye waa zaaid marka waa nactun lisana lisanatin caamati aynu ka soo naqlinay sidaas alqurطubi raximah llah fi lmufhim wakaanaha zaa'idat buuli لأن cاamة صفة للسنة فأنه فكأنه qاla بسنة cاamaة ma الmuraad bالسنة aye الjدب نacم والqحط anlaa يسلط عalayهim عadوا min siوى أنfusihim min siوى أنfusihim maxaa looga jeedaa aye min gayrihim nam caduwa min alkufaar fayastabixa baydatahu ma macnaa albayda huna fadl maa fii xawsatihim nacam waxa ay haystaane dad iyo adduunyaba leh aljawhari wuxu uhi fi sixaax baydatu kuli shayi xawsatuhu wabaydaة اlqowmi saaxathu ayb walow اجtamac calayhim man baqطaariha ma lmuraadu bاlaqطaar aqطaar aye nacam jamcu qطri wahuwa اljanib wالnaaxiya ka baqطaariha e baطraafiha xataa yakuuna bacduhum yuhlika bacda wayasbiya bacduhum bacda xataadaas waa maxay xarfu gaaya waxaa ka horeeya waxaa ka dambeeya uu ka xukun duwaya waxaa ka horeeya manaa cadamu tasliidkaasi wuxuu jirayaa inta xataada ka horeysa xataada waxaa ka dambeeya marka la helo cadamu tasliidkii meesha uu ka baxaya oo markay iyagu islaayaan ayaa cadowga lagu sallidaya wahada maa waqac xadiidkan axaadiid kale ayaa la macanaa minha xadiidu sacad fi saxiixi muslim nabigu wuxu uhi sa'altu rabbii halaaa faacطaanii hintayn wamanacanii waaxida rabbigay saddex shay baan weydiistay labuu i siiyey midna waa ii diiday sa'altu rabbi anlaa yuhlika ummatii bisanati fa rabbiga waxaan ka baryay ummaddeeda inuu abaar ku halaagin taa wuu iga aqbalay wa sa'altu anlaa yuhlika ummatii bilgaraqi fa acطaaniha waxaan weydiistay ummaddayda inaanu ku halaagin qarqoon waa taana waa iga ogolaaday wasa'altuhu an laa yajcala ba'sahum baynahum waxaan ilaahay ka baryay ummadayda ilahay inaanu isku sallidin famanacaniiha ilaahay taa weydiiday macanaa waan isku sallidayaa buuhi ilaahay waayo xadiidkan saacadaynu akrinay iyo xadiidka baabkaba masale muhim aynu ka faa'idaysana oo ah ana ducaaa annabiyi qad yustajaab waqad laa yustajaab wuxuu nebigu calayh salaatu salaam ilaahay weydiisto inuu ilaahay ka aqbalo uu siiyo inaanu ka aqbalin uu diido labaduba wax dhici kara inay ahaayeen waayo nebigaaba la dee si cad wasa'altuhu an laa yajcala ba'sahu baynahum famanacaniiha maxaana lam yastajib hada ducaa mini ducada ilahay gama aqbal waxaa la odhan karaa oo ishkaal taa kusoo arooraya maxaa lagaga jawaabaya ma habata ana bacda saalixiin mustajaabu dacwa in badan waxaa la sheegaa dad saalixiina oo tarjamadooda iyo taariikhdooda lagu sheego inay yihiin kuwa ilahay ducadooda aqbal hal macnaa dalika anahum afdalu min الnabiy min hadihi اljiha mayaa la odhan karaa masalada nebiga waa kaga fadli badan yihin ishkaalka laba jawaabood baa laga jawaabaya aljawaab اlأwl anahu laa daliila cindana calى ana ulaaئika nafr min الصaalixiin tustajaabu kuli dacwati in in badan wax laga aqbalay un baa la arkay ama nusuustu waxay sheegtay qaarkood in ducada laga aqbalo sida nebigu alayh الsalatu salaam uweys ilqarani oo kale uu yihi laakiin ma hayno daliil sheegaya duco kasta in laga aqbalayo in ducooyinka qaarkood laga aqbalayna ka laasimi mayso duco kastoo ay ku duceeyaan in laga aqbalo jawaabta labaadna waxa weya ana hubuuta fadiilati mucayana lishaksi laa yalzam minha tafdiil mulaq qof inuu fadli mas'alo ku lahaado mucayana ka dhalan mayso inuu cid kasta isagu ka fadli badany o masale kasta uu kaga fadli badanyay walaada cali bin abi aalib fadaail khaasa baa loo sheegay abubakr iyo cumar aan loo sheegin walaysa macnaa dalika anahu afضal min abi bakri wa cumara muطlaqa abu bakr iyo cumar dhinac walba uga fadli badanya macnaheedu maaha alburqani ayaa musanifku raxima llahu tacaala oo riwaayo kasoo naqliyey wazaada alburqaniyu buu ihi marka alburqani huwa alxaafid اlkabiir abu muxamed abu bakr maxamed bn axmed bn halib alkhawaarizmi ashaafici wulida sanata sittin wa halaathiina wa halaatثi mia wuxuu dhashay waxa weeyaan saddex boqol iyo lix iyo soddon waxaanu dhintay afar boqol iyo shan iyo labaatan sida yihi alkhaiib sheekiisa u ahaa kaana habta warica lam nara fi shuyuukhina ahbata minhu caarifa bilfiqhi kahiira التصniif صanafa musnada damanahu ma اshtamala caleyhi صaxiixaan wuxuu qoray kitaab musnada oo xadiida صaxiixeynka ku taala uu ku dhigay jamca xadiiث الthawri wa xadiiث shucba طaa'ifata wakana xariisa calى اlcilmi musarif اlhimati ilayh musnadka uu khaiib sheegaya uu leeyahy burqaanifay saxiixu lburqaanina waa la idhaahdaa waana saxiixa uu musanifku raximah llahu tacaala ziyaadadan uu nisbeeyey inamaa akhaafu waxaan uga baqayaan calaa ummatii ummadayda alaimata hogaamiyeyaasha almudiliina kuwa wax lumiya alaima waa jamcu imaam imaamkuna waa ra-iisu lqowm waa qolo madaxood aladi yadcuuhum ilaa qawlin aw ficlin aw ictiqaadin waxa imaam dadka u noqdo ka fi qowl ugu yeedha ama ficil ama caqiida waxaanu imaam noqonaya idaa kaana matbuucan muaacan haddii la raaco oo markaa la adeeco wayatbacuunahu wayutiicuuna fi dalika daalan kana muhtadiyan labadaba imaam waa la dhaha waa imaam fi lxaq iyo imaam fi dalaala labaduba waa jiraan min nebigu uha alaima almudiliin marka alaima almudiliin waxaa looga jeeda alumaraa walculamaa walcubaad kuwa madaxda iyo kuwa culimada iyo kuwa cubaadda alxaakimuuna bijahlin wa baailin kuwa madaxda wax ku xukumaya jahli iyo baail addaacuuna ila albidaci waaldalaal kuwa markaa culimada ah iyo cubaada ee dadka ugu yeedhaya bidcooyin iyo lumitaan walfisqi walfujuur marka nin kasta oo madax dadka u ah ama caalim lagu dayda ah ama caabid lagu dayda ah oo lunsan oo waddo khaldan haya oo dadkuna ay ku adeecayaan ay ku raacayaan ayaa imaamu dalaala ah waana halis dadka hormoodkoodu inay noqdaan kuwa luminaya walihaada wuxuu wariyey addaarami fii musnadihi almacruuf bisunani darami bisanadin saxiix can ziyaad ibni xudayrin qaala qaala lii cumar ziyaad ibnu xudayr wuxuu ihi cumar baa wuxuu igu dhaha cumar ibn khaaabe hal tacrifu maa yahdimu lislaam siyaada waxa islaamka duminaya ma garanaysaa qaala qultu lah waxaan ihi maya qaala yahdimuhu zallat lcaalim islaamka waxaa dumiya khalad iyo simbirraxasho nin caalimo ka dhacday waayo dadku dee cilmigiisay qadarinayaan ay kaga dambaynayaan wax saxa bay u oo diinta ka mida ah. wabihada intasharat ilbidac yaana bidcooyinku inay faafaanna taasaa sabab ah wa jidaalu lmunaafiqi bilkitaab iyo qof munaafiqa oo qur-aanka daliishanaya isagoo dadka u lumiyo wa xukmu laimati lmudiliin iyo ragga madaxda ah jahliga iyo dulmiga iyo baadilka wax ku xukimaya xukunkooda saddexaasaa islaamka duwanayay bu waidaa waqaca calayhim sayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama macanaheedu waxa weeyaan fitanku fitanka dadku inay dagaalamaan sababaya marka ay daahiraan tabqa ilaa yowmi alqiyaama idaa daharat alfitana la tuujibu liqtitaal bayna almuslimiin tabqa ilaa yowmi alqiyaama waana sidaa u bilaabantay min waqti cuhmaan ilaa yowmina hada muslimiintu way isdilayaan mar dagaalku batiyo maruu yaraado waqacat hadihi lfitna alatii akbara canha nabiyu alayh salatu slam fitnada rasuulku sheegana way dhacday iyo wadcu sayf labaduba iyo isdilkuwa biqatli cuhmaan markii cuhmaan ibnu cafaan la dilay falam yazil lmuslimuuna yaqtatiluuna fima baynahum walam yartafici dalika canhu maalinkaa laga soo bilaabo muslimiintu kamay sulina islaynayaan walaa taquumu saacatu xataa yalxaqa xayun min ummati bilmushrikiina buuhi nabigu alayh isalatu sala qiyaamu dhici maayo ilaa qabiilo ummadayda kamid ee mushrikiinta haleesho alxayu waa mufradu axyaa walmaqsuudu biha alqaba'il alaxyaana waa qaba'ilkaa looga jeeda riwaayadda abi daawuud waxaa ku xusan min hada alxadiid walaa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummatii bilmushrikiin qiyaamu dhici maayo ilaa qabiilooyin dhan oo ummadayda kamid mushrikiinta ay haleelaan xataa tubad tacbuda qabaa'ilu min ummatii alawthaan iyo ilaa qabaa-il ummadayda kamidii ay haleelaan ay caabudaan awthaanta macbuudaadka baailka marka luxuuqa maxaa looga jeeda xataa yalxaq luuq luuuq badaniya buu noqda qofka haddaad u tagto meeshiisi aada u guurto laxiqa bihi waa la idhahdaa xukmina wuu noqdaa luxuuq xukmiya adoo meeshaadi iska degan isaguna meel kale uu degan yahay marka aad axkaam ku waafaqdo markaa labada keebaa loo jeeda xadiidku waa muxtamil lilmacnayin luxuuqa badaniga waa yadhaba hada alxayu ilaa diyaar lmushrikiin wayadkhulu fiih waa in qabaa-il ummadda nebi maxamed ka mid yahay dhulkii islaamka ka guuraan oo bilaad lkufri washirki ay u guuraan iyaga ay dhex galaan taasina way dhacday horena u dhacday imikana way dhacday hatta imikaynu soo gaadhin ta qabaa dhan oo soomaaliya baa la raray oo wax yar laga tegey maraykanka meelaha loo raray alluxuuqu lxukmina waa an yatbacuu diin almushrikiin wayushrikuu billah wain lam yadhabuu ilaa diyaarihim waa diinta mushrikiinta iyo gaalada qaataan oo shirkigii dee ay sameeyaan diyaarulmushrikiinba yaanay teginbe kaasina uu dhacay bacda wafaati nabiy mubaasharatan buu dhacay xiina irtadat qabaa'ilu min alcarab can alislam ila alkufr qabiilooyin dhanoo caraba oo aan guurin oo meeshoodii degan ayaa diintii islaamka ka baxay gaalnimo galay faxaarabahum abubakr radi allahu canhu qaala xataa tacbud ilahi caabudaan fi'aamun kooxo min ummati ummadayda kamida ah alawthaana riwaayadda abi daawuudna xataa tacbuda qaba'il min ummati alawthan marka alfiaam waa aljamacaat lkaiira baa la idhahdaa marka jamaacooyin badan oo ummadayda kamid ah, wa hada huwa shaahid tarjama xadiidku halkuu baabu ka waafiqsanyan oo halkaa wa araddu calaa man qaala bikhilaafihi min cubaad lqubuur aladiina yunkiruuna wuquuca shirki wacibaadati alawthan fi hadi lum wuxuu radin cad u sariixa ku yihi kuwa yidhi ummaddani shirkiga macsuuma ayay ka tahay oo shirkii dhexdeeda ka dhici maayo waxaana la macnaa xadiidu abi hurayra fi saxiixayn laa taquumu saacatu xataa tadariba alyaatu nisaai dawsin calaa dilkhalas qiyaamu dhici maayo ilaa dumarka reer daws baryahoodu ay ruxmaan sanamka dilkhalasa la idhaha dushiisa وطاaغyة الdws اladي kanuu yacbudunahu fi اjahiliya alyatl oo acjaaز النisاء وفي صaحيiحi msلم عan caaئشha marfuuعa laa yadhab الleyl والنahaar buri nebigu alيه الsلa sلام habeenkiiyo maalintu tegi maayo bmacnaa laa taquumu saaca un bay la macnata hadduu qiyaamo dhaco habeen iyo maalin ma jiraan xataa tucbada allaat wاlcuza ilaa laata iyo cuse cibaadadoodii ay dib usoo noqoto waa warcad wey ishkaalkay soo arooriyeen oo ah markay muuminiintu dhintaan ee mushrikiini dhulka isugu haraan baa xadiidan lagu xambaarayaana waa hayru saxiix saynu sheegnay mid saxama bidaliil in markuu nebigu dhintayba riddadu ay dhacday iyo dad inay u noqdeen ilaa cibaadati alawthaan soo warcad ma iyo bidaliilwaa ah, daliil waaqic wey in la arkayo dad muslimiin oo shirki sameynaya marka iyo ciddan laga hadlaya inayin dad marka horeba muslimiin ahaa xadiidaasina waxay tilmaamaysaa in muslimiintii dhulka laga dhamaynayo oo waxaa kusoo hadhay mushrikiin noqonayaan marka waa laba xaalood oo kala duwan in dad muslimiin ay cibaadatu alawthaan u noqdaan iyo shirki samaynta waa xaaladtaas iyo xaalad labaad oo ah inuu shirkigu caam noqdo oo tawxiidku dhulka uu ka dhammaado mushrikuununa isugu harhaan xaalad walibana xukunkeeday leedahay wa inahu arrinku wuxuu yihi sayakuunu waxaa ahaan doona oo laga dhexheli fii ummati ummadayda kadaabuuna beenaalayaal halaathuuna saddex soddona kulluhum koodii la arkaabay yascumu uu sheeganaya anahu nebiyu inuu nebi yahay soddon qof oo mid waliba inuu nebi yahay uu sheeganaya ummadayda kasoo dhex bixi doono bui nebigu alay isalatu sala ibnu xajar wuxuu yidhi warkaana waa la arkay waktigii nebiga alayh isalatu salaam nebigi oo noolba oo musaylama alkadaab ayaa alyamaama kasoo baxay alaswad alcansina yaman uma kharaja fi khilaafati abi bakrin uleyxa ibn khuweyli fi bani asad bn khuseyma wa sajaax atamiimiya fi bani tamiim uma kharaja almukhtaar bn abi cubayd athaqafi wagalba calى lkufa fi awali khilaafati bni zubayr wazayna lahu shayطaan an yaddaciya nubuwa markii hore wuxuu ku bilaabay inuu ahlulbeytka u hiilinayo kadibna nebinimu sheegtay mukhtaar bn abi cubayd wazacma ana jibriila calayhi الsalaamu yaأtiihi wa minhum alxaariث اlkadaab kharaja fi khilaafati cabdilmalik bn marwan isag xadiidka waxaa ku xusan tirada nebinimo sheeganaysaa inay yihiin soddon axmedna wuxuu musnadkiisa ku wariyay can xudayfa saxiix albani fi saxiixi xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan inuu nabigu uhi fii ummatii kadaabuuna wadajaaluuna sabcatun wacishuruuna minhum arbacu niswa ah, wa inii khaatamu nabiyiina laa nabiya bacdi marka xadiidkani dee tira soddonka tira aan ahayn ayuu sheegayaa waxaana lagu jamcinayaa in la idhaahdo nebigu markuu leeyahay inahu sayakunu fii ummatii kadaabuuna halaahuun ujeeddadu ma aha dadka nebinimo sheeganaya inay soddonkaa ku urursan yihiin bal inta la arkay ee nebinimo sheegatay aad bay tiradaa uga badan yihin marka wuxuu ujeedaa kuwa xoog yeeshay soddonkani tirada badanee kale waxay kala gaadhi inay xoog yeesheen shubahna ay la yimaadeen walihada ibn xajar wuxu uhi walaysa almuraadu bilxadiidi man iddaca nubuwata muطlaqan cid kastoo nebinimo sheegatay looma looma jeedo fa laa yuxsawna kahratan tiro badnaantooda looma koobi karaba likowni haalibihim yansha lahu dalika can junuunin aw sawda qaar badan waali baa ka keentaba wuu waalanayaa suu masaajid ka istaagaya nebi baan hayba odhanaya anaaba garanayn in dhalinyaraa ilaahay caafiyo oo maradul waswaas uu ku dhacay waswaaska iska ilaaliya habeen baan ugu yimi gurigayga hortiisa fii ramadaan markaasaa wuxuu igu yihi anigu igu sugayey meesha wuxuu igu yihi sheekh bishaa rabadaan intaayna dhaaftay manaan tukan manaan soomin maxaa kugu dhacay de wuxuu yihi bal samada eeg xagga saraan eeg maxaad dareemaysa ilahay inuu iga sarreeyo bal ninka ilaahay aan rumaysnayn ka warran ilahay inuu ka sarreeyana aan dareemeyn maxaan ka soomaayaan aan ka salaada adu waan la hadlay waan waaniye waxaan ku uhi marka hore maxaad ahaan jirtay magaal mise muslim muslim baan ahaan jiray wax yaqiin ah oo lagu gaaloobo aada samaysay miyuu jira diintii aad kaga baxda may buui haddaba muslim baad tahay waxaan iska daayo socobaan ku oradoo almuhim ninku siduu u waday haddana mar dambaan is aragnay aayad qur-aana buu isoo saaray wuxuu yihi aayaddaasa wax layga dhex tusay waxaan kuri waxaad soo wadataa inaad tiraa nebi baan haya halkaa ku jooji hadalka maalintuu masaajida halkaasa ka istaagay wuxuu yihi ilaahay bay sunihiisa tahay inuu nebiye soo diri jiray marka waxaan ahay nebi ilaahay soo diree day rumeeya ilaahay caafiyo yanshau lahum likowni haalibin yanshau lahum dalika can junuunin aw sawda qaarba dacar baa ku kacaysa deetana wuu isdhaafayaa nebi baan ahay dadka la soo hor istaagaya wainama almuraadu man qaamat lahu shawkat wabadat lahu shubhat kama wasafna soddonka waxaa looga jeedaa kuwii xooga yeeshay atbaac yeeshay shubah yeeshay ay dadka ku lumiyaan ahlika allahu tacaala man waqaca lahu dalika minhu baqiya minhum man yalxaqu biasxaabihi waakhiruhum dajaal akbar dajaal marka hore wuxuu ka bilaabaya nebi baan ahay yaddaci nubuwa uma yaddaci bacda dalika aluluhiya waayo markaa soddonkan uun tiradu kuma koobnee waxaa loo jeedaa yaani soddon baa ka mid a wa ana khatamu nabiyiina laa nabiya bacdi e akhiru aakhiru nabiyiina baan nebigu alay isalatu slam aladii khutuma bihi markaan dhinto kadib nebi soo baxayaa ma jiro wa hada macnaa qowli llahi tacala ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi wakhatama الnabiyiin waxaa halkaa ishkaal baa kusoo arooraya oo ah inay sugnaatay ana nabiy اllahi ciisa sayanzilu fi akhiri zaman nebi ciise inuu soo degi doono fi akhiri zaman canhu nabiy nebina waa ahaa wayadacu ljizyata walaa yaqbalu ila saliib ku jarin doonaa doofaar ku layn doonaa jizyadana meeshuu ka saari doonaa oo dadkii jizyada laga qaadaya la ogola inay gaala yihiin inaad islaamtaan iyo in laydin dilo waxba kama dhexaysa ayuu odhan doonaa marka siduu nebigu ley laa nebiya bacd isagoo nebi ciiseba ka dambeeya jawaabtu waxay tahay ana nubuwata ciisa saabiqa linubuwati muxamedi calayh salaatu salaam nabiy llahi ciisa nebinimadiisu ishkaalkaa jawaabtiisu waxay tahay nabiy llaahi ciisa calayhi salaatu salaam nebinimadiisu nebinimada nebi maxamed way ka horreysay aakhiru zamaanka markuu soo degana laa yanzil cala anahu nebiyun mutabac iman maayo isagoo aan nebi la raacayo oo markaa dadka loo soo diray oo ilaahay uu ku waajibiyey inay isaga rumeeyaan ay raacaan bal cala anahu axadu atbaaci muxamedin sala allahu alay isagoo ah qof ka mida ah ummadda nebi maxamed raacsane shareecadiisa ku camal falaysa ayuu soo degaya walihada caddahu bacdu lculamaa min asaxaaba culamada qaarkood saxaabaday ku dareen waayo nebigu nebiga alayh isalatu salaam wuu arkay isagoo rumaysan fii leylat lisra walmicraaj isagoo manu dhiman isagu isagoo aan dhiman bay nebiga alayh isalatu salaam is arkay marka sharcigii nebi maxamed baa wax ku xukumaya injiil waxba ku xukumi maayo haddii la idhaahdo jizyadu soota imika shaqeyneysa qadiyada ku saabsan kasru saliib nebiguba alayh isalatu slam uu amray taas amara nabiyu binaqdi saliib sida caaisha radi allahu canha ay warisay fi lbukhaari saliibka in la baabi'iyo oo la burburiyo rasuulka amray lakin wadcu walaa yaqbalu ila lislaam taasaa ishkaal leh taana jawaabteedu waxa weeye ma aha jizyada oo shareecada nebi maxamed ka mid ahayd inuu isagu nasakhayo maaha bal hada tashriicu min maxamed aleyh isalaatu wasalaam oo rasuulkaa inoo sheegay xukumkan jizyadu inuu leeyahay amad iyo haayo bardhamaad inuu leeyahay oo ah inta nebi ciise uu ka soo degayo markuu nebi ciise aleyh isalatu salaam soo dego xukumkaasi inuu isbedelayo fii shariicati muxamedin caleyh isalaatu wasalaam ayuu nebigu inoogu sii sheegay qaala laa tazaalu daaifatu min ummati cala alxaq macnuhu waxa weeye jamaaco ummadan ka mida ah ayaa xaqa ku taagnaanaysa mansuura ilaa qiyaami saaca taasina waxay ka mid tahay fadliga ilaaha iyo nicmadiisa inaanu xaqu meesha ka baxahayn cadowgiisa iyo kuwa la dagaalamaya haba bataanbe daaifadaasi waayo culimada qaar waa ku idhahda waa ahlulxadiid ugama jeedaan qolada xadiidka taqaano un waxay uga jeedaan almutabiciina linabiy wasaxaabatihi lkiram bay ahluxadiidka uga jeedaan walow takhasuskoodu cilmi kaleba ha noqdee kuwa nebigana ku daydaya saxaabada kaga dayda fi fahmi diini watabiiqi usulan wafuruucan xagga fahamka diinta iyo dhaqangelintiisa hadday usuul tahay iyo hadday furuuc tahayba walihaada imaamu axmed markii la weydiye wuxu in lam yakun ahl xadiidi falaa adri man alqaadi ciyaad isagoo hadalka imaam axmed fasiraya wuxuu yihi inamaa araada axmedu ahla sunati waljamaca ahlulxadiidka ugama jeedo qolada xadiid yiqaanka ah oo qura ee wuxuu uga jeeda ahlu suna waljamaca man yactaqidu madhaba ahli lxadiid iyo madhabka ahlu sunaha cidda ictiqaadsan waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay anahum fi shaam aw fi beyt lmaqdis marka aaifa almansuura ma halkaasay ku urursan yihiin maya waxaa la odhan karaa waqti min alawqaat ama macanu waxa wey ana shaama laa yaklu min hadi aa'if dhulka kale haddii laga wada waayo shaam laga waayi maayo weyaan macnu e maaha macnuu shaam mooyaane meel kale ma joogaan maa mansuura almuraadu binasri wاduhuur aladi wusfa bi hadi waa laba nooc midkood nasriga iyo duhuurka muuqashada طaa'ifada lagu sifeeye waa laba midkood nasru bilqahri walgalaba cala alacdaa inuu ilaahay ugu nusreeyo cadowga inay ka gacan sareeyaan wa hada fii xaali quwatihim markay xoog leeyihiin ayuu xaalkoodu sidaayay nooca labaadna waa nasru bilxujati walburhaan waa inay daliil iyo xujo kaga gacan sareeyaan ahlulbaailka wa hada fi jamiici alaxwaal xaalad kastana sidaa weeye kama qaala allahu tacala huwa aladii arsala rasuulahu liyudhirahu cala diini kulihi walow kariha lmushrikuun laa yaduruhum man khadalahum dhibi maayo ka hoojiyaa ey qacada can nusratihim qofka ka fadhiista u nusrayntooda qof ay waajib ku ahayd inuu u nusreeyo u nusray waayaa dhibi maayo walaa man khaalafahum ay kadabahum min ajnaasi alkufaari walmunaafiqiin xaqa ay hayaan ka beeniya ayaa khaalafa umta looga jeeda oo gaaliyo munaafiqiin bale sida riwaayadda kale ku timi laa yaduruhu man kadabahu marka takdiilku wuxuu ka imanayaa min almuwaafiqiin kuwa xaqa ku waafaqsan ee ay ahayd inay u nusreeyaan mukhaalafaduna waxay ka imanaysaa min almukhaalifiin kuwa khilaafsan xataa yaatiya amru llah amrullaahi asaaca waa lagu fasiray qiyaamaha waayo riwaayad badan bay ku timi xataa taquuma asaaca ilaa qiyaamuhu uu dhacayo marka maxaa lagu jamcinayaa inay daa'ifa almansuura joogayso ilaa qiyaamuhu ka dhacayo iyo axaadiida tiraha badan ee sheegtay ana saaca taquumu calaa shiraar alkhalq qiyaamuhu iyadoo dad muslimiin oo muwaxidiin dhulka aanay joogin inuu dhacayo shiraaru lkhalqi uu dhacayo annaha laa taqum xataa laa yuqaal allah allah waxaa lagu jamcinayaa in la yidhaahdo xataa taquuma asaaca ay ilaa qurbi qiyaami saaca baa loo jeeda ilaa qiyaamu soo dhawaanayo qiyaamu iyagoo jooga dhici maayo laakiin qiyaamaha ku dhawaadkiisa ayay iyagu dhimanayaan oo ay meesha ka baxayaan iyo in la idhaahdo saacadda waxaa looga jeedaa saacatuhum qiyaama qiyaamatuhum baa looga jeeda oo iyaga dhimashadooda waayo oo ilaa geeridooda u imaneysa ayaa loo jeedaa wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaab waa waadix xataa yalxaqa fi amri lmulmati bilmushrikiin iyo xataa yacbuda qaba'il min ummati alawthaan maqsuudkii baabku uu ku cadiy qaala fiihi masail alula tafsiru aayat nisa aayadda suuratu nisa ku jirta fasirideeda qowluhu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuumina biljibti waaaguut shaahidkuna waxa weeye in ahlulkitaabku ay ku dhaceen fii cibaadati gayr illah rasuulkuna uu sheegay in ummaddiisu yani ugyar qaar ka mid inay ku dayan doonaan marka waxaa iyagu ay sameeyeen cid samaysa ummadda laga dhexeli doona marka aayaddan waju dilaalati minha goormuu caddaanayaa oo la fahmayaa marka lala akhriyo xadiidka latattabicunna sanana man kaana qabla aلثaaniya tafsir aayat اlmaaida waa qowlu lahi tacalى qul hal unabiykm bshari min dalika mahuubaة cinda allahi man lacanahu اllah waqadiba calayh shahidkuna waxa weeye ahlulkitaab wacabada طaaguuta ba aayadda ku jirta soo ma ahlulkitaabkii mar haddii laga helay cid ilaahay cid aanayn caabuday falaa budda an yujida fi hadi اluma man yafcalu mila ficlihim wayatashabahu bihim ummaddanna cid sidaa yeesho waa laga dhexelaya الثالث تفsير آية الكهف وqwله تaعالى qال الذيna غلبوا على أمرهم لنتkذna عlيه mسجدا شhaahidkuna waxa weeye ummadihii hore mar haddii ay ka dhacday اتikhاadu الqبور masaajid arintaana natiijadeedu ay noqotay cibaadaةu غayr الlah ummadana taa waa laga dhexelaya labadiibana waa laga laga dhexelay اتikhاad الqبور masaajid waa laga dhexelay وkadalika cibaadaة غayr الlahi oo gaayadiina waa laga dhexlay alraabicatu wahiya ahamuhaa waa masalada ugu muhiimsan maa macna aliimaan wey iimaankii macnihiisu waa maxay biljibti la rumeeyey waaaquun hal waa ictiqaadu qalbi miyaa ma caqiide qalbi unba aw huwa muwafaqatu asxaabiha mise waa in la waafaqo kuwa jibtiga iyo daaquudka caabuda maca buqdiha iyadoo la necebyo macrifati bulaaniha inay baatil tana tahayna la garanayo marka maslada ku saabsan shirkigu saynu hore usoo maray laysat maxsuura bاlاctiqaad masle caqiide ku urursan maaha sida aan iimaanku caqiide aan ugu urursanayn shirkiga iyo kufriguna aan caqiide ugu urursanayn ee bilqowl wاlcamalba uu noqdo marka qofka jibtiya taaquut buu rumeeyey bimacnaa uu caabuday marka loo jeedo macnaheedu ma aha qalbiguu ka ictiqaaday inay sifaatu rabbi leeyihiin ama inay cibaado xaq u leeyihiin iyo aan ictiqaadkaa lama helinbe mar haddii camalkii la helo oo sarafa alcibaadata ligayr illah cibaadadii ilaahay cid aan ahayn uu u yeelo walow asnaamta iyo macbuudaadka haba necbaadabe alimaan biljibta wataaquut qofka waa laga helay waana sida uu yahay xaalka in badanoo muslimiinta kamid hadii lahaa ka ah. warrama caabudista la caabudayo asnaamta waa baadil bay leeyihin miyaad jeceshiin maya waanu necebnahay haddana alimaan biljibti waaaquut bay ku sifaysay waayo asxaabu alimaan biljibti waaaquut bay waafaqeen oo aqwaal iyo afcaalba waxa weyaan ay ku waafaqsan yihin in cibaadatu hayr illahi ay baatiltaa way qirayaan waanay garanayaan haddana cibaadatu hayr illahi bay samaynayaan marka alimaan biljibti waaaquut caqiidatu qalbino qura kuma urursana walow caqiidatu qalbi yaana jirin walow qofku ha necbaado inay baatil tahay ha garanayo mar hadduu shay cibaada ilaahay cid aan ahayn u yeelo fahuwa muminu biljibti waaaquut waadix alkhaamisatu masaladaas waxaan ku tacliiqiyey ay laysa iimaanuhum biljibti waaaquuti ictiqaada qalbin rumaysnaanta ilaah ahlukitaabu ku sifeeyey inay jibti iyo aaquut rumaysnaayeen caqiide qalbi maaha liannahum yacrifuuna ana ma jaءa bihi الnabiyu xaqu waayo maxay garanayeen ahlukitaabku gaar ahaan alyahuud waxaanuu nebigu la yimi inuu xaq yahay waxa khilaafsanina inuu yahay bail bailka khilaafsan risaalat nabiyina maxaa ka mid ahaa alimaanu biاljibti wالطaaguut kama yacrifuuna abnaah wainama huwa muwaafaqaةu asxaabiha alimaanu biljibti wالطaaguut waxaa looga jeedaa ciddii rumaysnayd caqiidahaan u rumaysnayd bay waafaqeen oo qowl iyo camal ay ku waafaqeen falamaa waafaquuhum calayh markii cibaadatu alimaan biljibti waaaquut ciddii rumaysnayd ay waafaqeen jacalahu llahu imaana biljibti waaaquut marka muwaafaqat lmushrikiina fii shirkihim waa shirkun wa iimaanu biljibti waaaquut wain lam yakun macahu ictiqaad yaani caqiidaba la soconay masalada masaladii aynu in badan ku celcelinahay inaan shirkiga loo shardin waxa weeyaan ictiqaad oo shirkigu aanu maxsuur mid ku urursanahayn ictiqaad qura bal qowl baa shirki noqon kara walow ictiqaadiyaanu la socone ficil baa shirki noqon kara walow ictiqaadiyaanu la socone sida kufriguba caqiido iyo qowl iyo camal iyo shaki intaba ugu xaasil iimaankood didkiisuna ictiqaad iyo qowl iyo camal iyo intaba waxa weeyaan uu yahay alkhaamisatu qowluhum ay yidhaahdeen ina alkufaar aladiina yacrifuuna kufrahum qowluhum ay yidhaahdeen ahlulkitaabku ina alkufaara gaalada aladiina gaaladaasoo yacrifuuna ay garanayaan kufrahum ayaa ahdaa ka hanuunsan sabiila xagga wadada min almuminiin yanaa ictiqaad ma jirin soo inay muslimiintu cala alxaq yihiin way ictiqaadsanaayeen yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ah haddana maca dalika mushrikiinta muslimiinta ka diin wanaagsan bay lahaayeen de waana qowl kufriya taas walow ictiqaad bayaanu la socon sidiisuu qowlkaasi kufriya qofka idhaahda gaalada muslimiinta ka diin wanaagsan walow yaanu ictiqaadsanaanin diin lkufaar inay xaq tahay diin lmuslimiina inay baatil tahay qowlkaa laftiisaa gaalnimoa waana wixii ay ku sifaysnaayeen ahlukitaabku macnu waxa weeye markuu leey sheekh qowluhum ay ana hada alqowla kufru waridda odhaahda qof uu yidhaahdo gaalada muslimiinta ka diin wanaagsan waa odhaah gaalnimo ah qof muslimi hadduu yidhahdo ku ridoobay wain lam yakun can ictiqaad yani caqiidaba ka ahaan mujarad hada alqowl buu qofku kufriyaya lanna waayo kuwa sidan yidhi caqiide kamay ahayn inay muslimiintu cala alxaqi in diintooduna sax tahay way aaminsanaayeen waanay garanayeen haddana qowlkaa kufrigaabay ku dhawaaqeen lanahum kanuu yacrifuuna ana maa calayhi lmuslimuun huwa alxaq waanahum ahdaa sabiila min kuli axad wainama kana mujaradu hada lqowl kufran lima fii min tafdiil lkufri cala aliimaan odhaahda aad diinta gaaladaata muslimiinta ka wanaagsan caqiidaba yaanay la socon iyo iimaane waxay kufri u noqotay leanna qofku kufrigiibuu ka fadilay iimaankii wa tafdiil lkufri cala liimaani kufrun asaadisatu wahiya almaqsuud waa ta loola jeedo bitarjamati be ana haada arinkan ah alimaan bijibt wطaaquut wacibaadatu gayr illah laabudda an yuujad in laga helaa laga maarmaana fi hadi اlumma arrinka aayaadku inoo sheegeen inay ku sifoobeen ahlulkitaabku ummadana in laga dhlaga dhex hela waa laga maarmaan kamaa taqara fi xadiidi abi saciid oo isla akri aayaadka iyo xadiidka latattabicunna sanana man kaana qablakum in ummadana laga dhexhelaya tarjamada uu sheegan waa baabu maa jaa ana bacda hadi luma yacbud lawthan asaabicatu altasriixu caddaynta la caddeeye biwuquucihaa inay arrintaasi dhacayso acni waxaan uga jeedaa cibaadat alawthaan fii hadi lumma inay ka dhacayso weliba fii jumuuci kaiira kooxo badan nabigaa taa tasriixiyey oo yihi sida xadiidka thawbaan ku xusan xataa tacbuda fiamun min ummati alawthan fii riwaayati abi daawuud xataa tacbuda marka kooxo qabaa'il dhan iyo kooxo dhan ayaa arrintaas samayn doona xaadiidka kale la macno ahaydna waa inagii akrinay athaaminatu alcajabu waa layaabka alcujaabu aadka u layaabka badane waa khuruuju man waa inuu soo baxay mid yadaci sheeganaya anubuwa mithlu mukhtaar ibn abi cubayd oo kale maca takalumihi iyadoo lala qabay inuu ku hadlayay bishahaadateyn iyo watasriix cadayntu cadaynaya bianahu isagu min hadi اluma ummadan inuu kamid yahay ummadda nebi maxamed rumaysa wa ana rasuula iyo cadayntu cadaynaya in rasuulku xaq iyo wa ana alqur'aanna xaq un unyihi wa fiihi qur'aanka uu leeyahy waa xaqna waxaa ku jirta ana muxamedan khaatamu nabiyin nebi maxamed inuu yahay kii lagu gebagabeeyey nebiyada wamaca hada yusadiq iyadoo intaasoo dham jirta haddana dad rumaysanayaan dad qur'aanka rumaysnaa oo qur garanaya rumaysanaya ninkan yusadq waa la rumaysanaya fi hada kuli waxaasoo dhan baa laga rumaysanaya maca tadaadi lwaadix iyadoo isburinta cadi ay jirto oo shahaadateynkii baan ku dhawaaqayaa nebi maxamed atbaacdiisaan kamid ahay rasuulku waa xaq qur-aanku waa xaq nebi maxamed waa qur aankiina waxaa ku jirta in khaatamu nabiyiin haddana anigaa nebi ah laba isqabanaya miy isma qabanaya wax si cad isu burinaya waqad kharaja wuu soo baxay almukhtaaru fii akhiri casri saxaaba buu soo baxay wa tabica waxaa raacay fiatun kaiira isagu la yaab buu leeyahy waayo wuxuu sheeganaya baa isburinaya isaga waxaa kasii layaab badan dadka isaga rumeeyee raacay iyadoo hadalkiisa uu isburinayo qofku hadduu mutanaaqid yahay tanaaqudku waa daliil cala bulaan qof hadalkiisu isburinaya saaad u raacaysa imaa inaad tahay waxa weeyaan mukaabir xaqiiqada isdiidsiinaya wa imaa inaad tahay safiih laa yacqilu shaya qof wax ma garato waxba aan fahmahayn suu nebinimo u sheeganaya isagoo le taasaan rumaysa sidaasee loo raacay ataasicatu albishaaratu bishaareynta nebigu ku bishaareeyay biana alxaqa xaqu laa yazuulu inayna suuleyn bilkuliya kamaa zaala siduu u suulay fiimaa mada ummadii hore siduu uga suulay bal laa tazaalu ka suuli mayso caleyhi xaqa inay ku dul sugnaato daa'ifatun koox waadi waa nicma cadiima laa tazaalu daa'ifatu min laa yaduru man khadlhm wala man khaalafahum xata yaأtiya amr اllah alcashiraةu alaayat اlcudmaa waa calaamada weyn anahu maca qilatihim iyadoo lala qabo yaraantooda طaa'ifadaas laa yadurhum dhibi maa man khadlhm walaa man khaalafahum waa calaamad weyn oo xaqnimada waxa ay haystaan tusinaysa iyagoo yar baa haddana nasrigii ay helayaan waa aaya cadiima maxay aayadii calaamad u tahay calى qudrati الlahi wa tadbiirihi liamri اlcibaad in iyaga oo yar laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum waa calaamad weyn oo tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo arrimaha addoomaha in isagu maamulo haddii arrimaha addoomaha bal u fiirsa hadalka arrimaha addoomaha ilaah maamulaya oo awood li haddaanu jiri lahayn sidan may ahaadeen inta badan baa mar walba ka xoog roonaan lahayd inta yar soo ma laakiin in intii badnayd inta yari ay ka xoog roonaato waxay calaamad u tahay inuu jiro allah qaadir oo mudabir liamri lcibaad allah awood badanoo arrimaha addoomaha maamulaya in xaqi iyadoo cadow oo dham uu isugu tegay oo ehelkiisa laga tiro badaya laga xoog badaya o laga xeelad badaya uu baaqi ahaabo oo weli uu jiro waxay calaamad u tahay inuu jiro allah subxaana wa tacaala qaadir calaa kulli shay oo mudabir liamri اlcibaad iminka ufiirso undur ilaa qilat muslimiin yaraanta muslimiinta male wa dacfi ayla xiilatihim awoodoodu see u yar tahayna aqoontooda dhaqaalahooda tiradooda see u yartahay marka loo eego gaalada yaa ka celinaya gaalada ila gaaladu cadow bay u yihiine yaa inaga hortaagan iminka allahu subxana watacaala ayaa inaga hortaagan marka qofka muslimkaa taasi qalbigiisa ilaahay ku xidhaysa ilaahay cadamadiisa weynidiisa iyo qudradiisa u ictiraafaya walihaada laa yactamid calى mujarad اlasbaab alظaahira asbaabta muuqatoo qura qofka muslimka ma ictimaadayo waana xaalu nabiy llaahi muusa alayh الsalaatu wasalaam falama tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa ina lamudrakuun bal u fiirso markay is arkeen labadii kooxood waa kooxdii fircoon iyo kooxdii nebi muuse la socotay asxaabu muusa maxay yidhaahdeen inaa lamudrakuun ay lamuxaauun kuwa la hareereynaya ayaa oo dee albaxru amaamahum waalcaduwu waraa'ahum halkanay kusii socdaan waa bad dooni ma wataan axba ma wataan iyagunbaa iska socda cadowgiina wuu ku raad joogaa waabay arkayaanba inaa lamudrakuuna maxaa ka keenay asxaabu muusa waxay eegeenuun alquwa almaadiya alasbaab almaadiya unbay eegeen cadow ka xoog badan kusoo dhawaaday meelay uga caraani jireen oo baddi ay ka horeyso laakiin nabiy llaahi muuse jawaabtiisa u fiirso jawaab ka turjumaysa iimaan iyo yaqiin qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ma dhacaysa buuri taas ilaahay baa ila jira mar hadduu ilaahay ila jirana isagaa ii banaynaya oo igu hanuuninaya oo itusaya wado aan cadowgan kaga badbaado markaa qofka muslimka had jeer iimaankiisa iyo yaqiintiisa waa inuu xoojiyo asbaabta maadigu markay xaaladuhu ku adkaadaan wadooyin badan ay soo xidhmaan inuu quusto maaha laabud an yatacalaqa qalbuhu billah wayatawakal cala allah wayastaciin billah waa arrimaha ay tahay in had iyo jeer qalbigeenna waxa weeyaan aynu eh, ku quweyno alxaadiyata cashar ana dalika shara shardigaasi ilaa qiyaami saaca buu jiraya ashar alwacda buu uga jeedaa halkan macanaa ballanqaadka ilaahay uu bixiyey in daaifadaasi ay jirayso u nusraynayo ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyami saca ilaa qiyaamu kasoo dhawaanaya wuu jiraya thaaniyata cashara maa fii waxa baaba ku sugan oo min alaayaati alcadiima aayaadka waaweyn minha waxaa kamid a yacanaa aayado tusinaya nebinimada rasuulka caleyh isalaatu wasalaam dalaa nubuwati nebiy ayaa baabkan ka buuxda waxyaaba tusinaya nebinimada rasuulka waxyaaba aan dhicin buu ku warramay sidii uu ugu warramay baanay u dhaceen waada daliil calaa nubuwati minha waxaa ka mid a ah ikhbaar warranka uu ku warramay biana allaha ilaahay zawaa lahu ay jamaca lahu inuu u koobay almashaariqa qorax kasoo iyo walmaqaariba qorax ka dhacyada wa akhbara wuu ku warramay bimacnaa dalika arrinkaa macnihiisa oo ah in diinta islaamku ay gaari doonto qorax kasoo bax iyo qorax ka dhac oo islaamku bariya galbeed uu faafi doono fawaqaca kamaa akhbar siduu nebigu ugu warramay baana arrintaasi ay u dhacday bikhilaafi ljunuubi washimaal waxaa khilaafsan koonfur iyo waqooyi oo islaamku siduu bariya galbeed ugu faafay ugumu faafin koonfur iyo iyo waqooyi wa ikhbaar waranka uu ku warramay biannahu uctiya in la siiyey alkanzayn markaa nebigu waxaa ma hayn iyo fidadii reer ruum iyo faris gacanta kumayn iyagaa haystay in la siiyeyna macnaheedu waxa weyaan baynu hi ummaddiisa in la siiyey mar haddii ummaddiisa la siiyey marka waxaan weli dhicin oo ku warramay sidii buu u dhacay waqtiga cumar ibnu khadaab baa dhulkaa laga soo xamaalo lasoo raray cumar baa madiine loogu keenay ikhbaar waranka uu ku warramay biijaabati dacwati in la ajiibay baryadiisii liummati u duceeyey fi itnatayni labadii arrimood wa ikhbaar waranka uu ku warramay bianahu munica haalitha tii saddexaad in loo diiday taasi xadiiska may ku jirta mid loo diiday may ku jirtaa kuma jirto xadiid kale weye kaas muslim xadiid sacd aynu akrinay lakin xadiidkan kuma jirta inuu saddex ilaahay weydiistay oo laba la siiyey midna loo diiday waxaa ku jirta in laba la siiyey bilaa shuruud midna lagu siiyey maxay bishar xataa yuhlika bacduhum bacdan wayasbiya bacduhum bacdan so waadix maha masaladaas waihbaar waranka uu ku waramay biwuquuci sayf ummaddan inay islayn doonto anahu laa yarfac dagaalkaasi inaanu joogsanayn idaa waqac waihbaaru waranka uu ku warramay biihlaaki bacdihim bacdan barhkood barh kale inuu halaagi doono wasabi bacdihim bacdan waxaaso dhamina way dhaceen wakhawfuu baqaha uga baqay calaa ummatihi min alaimati lmudiliin waihbaaru waranka uu ku warramay biduhuuri lmutanabi'iin kuwa nebinimo sheeganaya inay kasoo dhex bixi doonaan fi hadi lumma waihbaar waranka uu ku warramay bibaqaai aa'ifati lmansuura wa kullu hada waxaasoo dhanna waqaca uu dhacay kama ahbara siduu nebigu u sheegay buu dhacay yaa markaa u sheegay nebiga alayh الsalaatu slaam siduu ku ogaaday maca ana kula waaxidatin iyadoo lala qaba in mid kastoo minhaa qodobadaa ka midi abcad maa yakuunu fi lcuquul waxyaaba caqliga in lagu garta aad ay u fog tahay ay yihiin wax mujarad caqli lagu keeni kara maaha waxyaabahaas marka inuu nebigu alayh الsalatu slaam waxyi ku ogaaday ayay daliil u tahay markaa waa daliil cad oo tusinaya calaa nubuwati nabiy alay slam athaalidata cashar xasruhu koobista nebigu uu koobay alkhawfa baqaha xasruhu ururinta alkhawfa baqihi uu ku ururiyey calaa ummatii u baqayey min alaimati almudiliin inama akhaaf calaa ummatii alaimat almudiliin waana alculamaa walumara walcubaad ida khalafu siraat almustaqiim waa culimada iyo madaxda iyo cubaaddu hadday wadada saxda ah khilaafaan marka xasrigaasi ma xasri xaqiiqiya ba la xasri xaqiiqiya maa oo nebigu wuxuu ummadiisa uga baqayaa alaima almudiliin kuma urursana waayo isagaaba sheegay waxyaabo kaleoo ummaddiisa uga baqayaa inay jiraan akfu maa akhaafu calaykum shirku lasqar soo nebigu saa ma odhan marka waxaa macnuhu sabab hada alxasri waxa weeyaanuun leanna alaima almudiliin sidaynu horaba u sheegnay dhib weyn oo diineed bay ummadda u geyseen inama sabab hada alxasr ana aama mudiliin yaxsulu bialaalihim dalaalu man yaqtadii bih qof kastoo ku dayanaya inuu lumo ayay sabab u noqonaya fayakunu dalaalhum sababan lidalaali umaman min annaas araabicata cashar atanbihu baraarujinta uu nebigu ku baraarujay calaa macna cibaadati alawthan cibaadat alawthan kuma koobna bilictiqaad caqiido la aamino inay sifaatkii rabi leeyihiin ama birukuuci wasujuudi laha in loo rukuuco ama loo sujuudo bal tashmal jamiic jacala shay min alcibaadaati lahu bal in shay cibaadaad ka mida iyaga loo sameeyo ayaa cibaadat lawthan noqonaysa wa kadalika cibaadat lawthan waxaa ka mida itibaacu lmudiliin aladiina yuxiluuna maa xarama allah fa yuxiluhu nnaas wa yuxarimuuna ma axalahu allah fa yuxarimuhu nnaas in la raaco kuwa dadka luminaya xaaraantimayna wax ilahay o xalaaleeyey oo dadkuna ay ku raacayaan taas caqiid ahaan bay ugu raacayaan de waa cibaad alcaawuda haddii qofku uu waxaanu ilaahay xalaalayna waa xalaal ood ictiqaado inuu shaygu hadalkiisa xalaal ku noqonayo faqad cabadtaw waad caabudda wax kalaba yaanad u samaynbe wax ilaahay uu xaaraantimeeyey hadduu idhaahdo waa xalaal ama wax ilaahay wa watacaala uu xalaaleeyey hadduu idhahdo waa xaaraan oo caqiide aad ku raacdo ood ictiqaado sidaa uu yidhi arrinku inuu yahay xaqu taxliili wataxriim isagu inuu leeyahay aada aaminto waa shirki taas walo wax kalaba yaanad u samayn be oo xukumka ilahay baa iska leh alxukmu lilah in alxukmu ila lilah buri ilahi subxana wa tacaala xukumkuna dee waa waxaa kamida ataxliil wataxriim xalaalintii xaaraantimaynta markaa qof madaxa ama caabida ama culima ah ayaa xaaraantimeeye wax ilahay xalaaleeyey ama xalaaleeye wax ilahay xaaraantimeeyey factaqadta أن lahu taxliil wataxriim inuu xalaaleyn karo waxna xaaraamtimeyn karaad ictiqaad adoo og inuu khilaafsan yahay ilahay sharcigiisa markaasaad ictiqaadda wuxuu xalaalay inuu xalaal wuxu xaaraamtimeeyna inuu xaaraami dee shay ilaahay uu la gaar yahay baad isaga siisay xukumkii ilahay uu la gaarkaa baad isaga siisay masalada masale kale dadka qaar ku oo mulaqu aacay dadka qaarkood aaca oo dhan bay ka dhigaan shirki taasina waa hayru saxiix aaca oo dham shirki maha wakadalika alxukm bigayri ma anzl allah oo dhan bay shirki ka dhigaan walaa yushriku fii xukmi axada iyagoo daliishanaya fii xukmi xukmihi maxaa looga jeeda taxliilki taxriimkii baa looga jeeda cid ilahay la wadaagtaa ma jirto xalaaleyn iyo xaaraantimeyn marka qofku hadduu ictiqaado in cid aan ilaahayn xalaaleyn karto ma xaaraantimeyn karto taasi waa shirki iyo kufr wixii ilahay ula gaarkaabuu cid kala siiyey laakiin ka waran qofka aaminsan ana ataxliila wataxriima lilah xalaaleyn iyo xaaraantimeyn inuu ilaahay leeyahy qof kale cidina inayn waxna xalaaleyn karin waxna xaaraantimeyn karin kan yidhi waxaasaa xalaali waxaasaa xaaraama ee xukumkii ilahay khilaafana inuu iska hadlay laakiin camal ahaan ugu waafaqa waa kaa kay ahlu sunna leeyihiin mar hadduu ictiqaadkiisu haabit yahay camalkaa ku gaaloobi maayo dee waa aaca fi lmacsiya bay noqonaysaa iyadu waa kabiire dembi weeyaan iyadu lakiin shirki iyo kufri maaha wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxaabihi ajmaciin